walmalbuusi wax yaroo la xidho iyo wakhayriha waxaan la cabin ama la xidhanin ama aan la cunin sida guryaha oo kale guryaha la degan yahay gaadiidka oo kale guurka la guursanayo kale waxaasoo dhan ba oo uu ka mid ah, adduunyada wa min xuduudi nufuusi nafta dheefaheedii ah iyo wa tarki shahawaati shahawaadkoo laga tago waxay naftu jeceshahay xagga allana waxba aan kaa tarinoo laga tago qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi fakhalafa waxaa kadib maroo ka dambeeyey min bacdihim dadkii wanaagsanaa gadaashooda ambiyadii iyo rusushii iyo dadkii raacay laga soo sheekeeyey wanaagsanaa markaasaa rabbi yidhi fakhalafa waxaa kadib maroo ka dambeeyey min bacdihim bacda asaalixiina walambiyaa khalfun daxun weeye khalfiga haddii laanka la reebo waxaa la yidhahdaa waa e, caaqibatu saw haddii khalaf la yidhahdana waa caaqibatu sidqin wa khayr laanka haddaad kor dhowdo waa dadka wanaagsan dadka ka sii dambeeya iyaguna wanaagsan ee kuwa hore wanaagga ku raacay ama khalfi haddii la yidhahdo laanka la reebo dad wanaagsan dad ka dambeeye oo ka daba yimid laakiin wadadoodii iyo jidkii wanaagsana ka leexdayoo da'baas ah weeye mararka qaarkoodna waa inaga dhihi waa da'wecel waxaa loo isticmaalaa dee qolyaha xoolaha u isticmaala maqal xilli dambe dhalata ayaa daawecel la yidhaahdaa ma aha wecelnimadii garacnimada ahaydee zinaheed meah magac macno kale looga jeedaa reemiyiga weyddiiye fakhalafa waxaa ka min bacdihim bacd alambiyaai wاrusul wاsaalixiina khalfun kuwa baas oon khayr badnayn kuwaasoo adaacu salaata salaaddii dayacay oo ayadii kaba tegey hadday ka tageenna waa gaalnimo oo jamaaca min asalaf waxay odhan jireen tarkigaani iyo idaacadaani iyo dayacadda salaadu hadday tahay ka tegid waa kufriya gaalnimo hadday tahay wakhtigeedu la dilana haddee waa xaaraan iyo waxaan bannaanayn kuwaasoo adaacu salaa salaadii dhumiyey dayacay bahdilay wakhtigeedii kadib dhigay ama wakhtigeedii diloo salaatulmunaafiqiin tukaday ama kaba tegay oo gaaloobay watabacuu shahawaati waxay naftu jeclaydna raacay baa dadkii suubanaa ee wanaagsana waxaa ka oo gadaashood yimid kuwa ilaahay xadhiggiisa ka furtay salaaddii dayacay naftooda waxay jeclaydna raacay idan waa atanbiihu waxaa la yidhaahdaa billa calaa cala aladna wayhuna ninkii salaad dayacay wixii ka soo hadhay waa ka sii dayac badan yahay shayga u dambeeyee diinka lagaga dhagay inay salaad tahay buu nabigu inoo sheegay ninkii salaad marka dayacee ka tegey wixii salaad ka yaraa ama ka sokeeyeyna waa horuu ka jiitoo ka lugeey macnahaasaa laguu sheegaya lagu tusahaya idan shahawaadka inay raaceen baana keenaya salaadda inay ka tageen oo jumladan dambe watabcu shahawaat cilay u tahay idaacada iyo tarkiga salaaday cilo u tahay fa sawfa dib dambe kuwaas ayaga ee sidaa salaaddii u galay naftooda waxay jeclaydna raacay yalqawna la kulmi doonaan hayan ay jazaa diinka tagiisii abaalkiisii bay dhadhamin doonaan oo waa la cadaabi doonaa waa la sheegay alhayu cinda alcarab wa kullu sharin fahwa hayun shay kastoo shar ah, oo dhibaato ah cinda alcarab waxaa la yidhaha hayi waa la yidhahdaa shay kastoo khayr ana hushdi baa la yidhahda cinda alcarab fa sawfa markaa dada hayigaasi macnihii asalkaa u jeedo jaza baad qadari fa sawfa yalqawna waxay la kulmi doonaan hayan ay jazaa hayin dhumidoodii iyo xadhigga rabbi ay gooyeen iyo salaaday dayaceen iyo shahawaadkii naftay raaceen waxay ku geli doonaan naar bay ku kasban doonaan waxaa kaloo la sheegayu inuu waadi iyo tog jahaname ku yaallo jahanamo laftirkooda ilaahay ka mangasho kulaylkiisa iyo balaayadiisa kaasay geli doonaanna waa la sheeg hayigu waxaa kaloo uu noqdaa cinda alcarab khusraanka fa sawfa yalqowna hayan khasaaray la kulmi doonaan waxay wadeenoo dhan baa balcan noqon doona iyo halbacaad lagu lisay iyo xoog doofaar lagu erya dhaanta lagu tumay ilaa man duulmayan taaba ka noqday kufrigii iyo salaadu dayacayay ka noqday iyo shahwaadku raacay oo wa aammana ilaahay rumeeyey bishardihi iimaan dhaba la yimid wa camila sameeye saalixan shay wanaagsan oo camala la yimid bacda aliimaan fa ulaa'ika kuwaasi ka toobadkeenay kufrigii iyo macaasidii ilaahay si dhaba u rumeeyey amal saalixa la yimid kuwaas yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan walaa yudlamuuna lagana dhimi mahayo shay aan shay ay shaqaystaenoo ajir ah hadda ka horbaad xumaan jirteen ama macsi samayn jirteen ajir ay shaqaysteen looga goyn mahayo nin walba wixii baa la siinaya walaa yudlamuuna shayan tadyiilku macnahaasuu kuu faa'iidaynaya hadday toobad keeneen oo ilaahay rumeeyeen oy camal saalixa la yimaadeen intii loogu eh, muxuu ahaa qiil looga dhigan mahayo dembigay geli jireen inay ka toobadkeen in lagaga dhimo oo laga nuqsaamiyo xasanaadkoodi iyo ajirkoodii wanaagsana wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi fakharaja calaa qowmihi qaaruun iyo shaydaannimadkiisii iyo kibirkiisii markii laga soo sheekeeyey ayaa rabbi wuxuu yidhi fakharaja calaa qowmi tulkiibuu ku soo baxay qaaruun fii ziinatihi asagoo quruxdiisii labiskiisii wata si wanaagsantuu u soo labistay oo gaadiid iyo gamaan wanaagsan soo fuulay oo addoomihiisa soo baxshay oo rag iyo dumarba isu keenay iyo wuxuu u iyo dowladdii yuu soo maray meel bani dhooban yahay isagoo dhoolla tusahaya qaala aladiina yuriiduuna alxayaata dunya kuwii nolosha adduunyada doonaya ay la weynayd waxay yidhaahdeen yaa layta lana mila maa uutiya qaaruun tollo ayay qaaruun waxa la siiyo kale maanu helo waxay la yaabeen odaygan iswaalaya shayddaankaee kaafirka ah waxa nicmo iyo naalle adduunya ka muuqatay xoogow la hanqadtaageenoo la hanqaarmeen wayba qalbi jabeen durbu waa isdhiibeen bani aadamku marka waa ku garaadle waxaa yaroo u muuqdu wax moodahaya inahu waxay yidhaahdeen laduu xadin cadiim dheef weyn iyo ninkaani wuxuu leeyahay dhen magac laduu xadin dheef iyo qine iyo magac buu leeyahay cadiimin weyn la weynaatay marka kuwaas nolosha dhowdoonahaya daahirkood wayna gaala yihiin gaaladii baa markaa ku oo ku qalbi jabtay oo ku hanqaarmay qolya waxay dhee mee waa qolihii muslimiinta ahee ducafaa'ul iimaankaaba yaa soo geli kara wa qaala aladiina uutuu lcilma dadkii cilmiga la siiyey ilaahay sidhiiba u rumeeyey adduunyo waxay tahay yaqaanay aakharana garanaya waxay yidhaahdeen waylakum war magiciin jir magaciinba awaab ullahi ilaahay abaalmarkiisa iyo abaalmarintiisa uu abaalmariyo dadka muslimiinta ilaahay rumeeyey ee janno ku abaalmariyo ayaa khayrun ka wanaag badan una wanaagsan liman duulka aamana wa camila saalixan ilaahay rumeeye camal wanaagsana la yimid ilahay wuxuu uhi walaa yulaqaaha looma laqino looma carab mariyo oo carabkiisa laguma aadiyo ila sabiruun inaad tidhaahda adduunyo iyo aakharo aakhara badan adduunye waxba ma aha tadambaa loo shaqaystaa ninkana wixiisu waa dhalanteed wuxuu haya ma jiro in aad ictiqaado carabkana rabbi uu ku toosiiyo waxaa iskale oo inta badan haleela dadka ilaahay u sabray diinkiisa u sabray asaabiruuna cala aacaati asaabiruuna can shahawaat daacada iyo diinka ku sabray xumahana ka sabray idan asabru wuxuu ku dhaxal siiyaa ahabaatu cala اddiin cinda alfitan wاlmixan fidnooyinkii masaa'ibku markay yimaadaan inaad adkaysato ood xaqa ku toosto waxaa ka qayb qaata sabirkada daacada ku sabraysay walaa yulaqaaha ay laa aw laa yulaqanu hadi اlkelima waa maxay hawaab khayrun liman aamana wa camila saalixan way weedha ayada ah, looma mariyo laguma toosiyo ila sabiruun kuwa ilaahay u sabree macaasidii shaawaadka ka tegey daacada ilaahayna u wqaala tacaala rabbigeen wuxuu yidhi uma intaa kadib latus'alunna waa laydin weyndiin doonaa yowmaidin maalinka qiyaamo cani naciimi naalladii iyo nicmadii aad maanta hesheen ama adduunka aad ku haysataan su-aasha akhana waa uun laba qayboodoo su'aalu cardin wa tacdiid su'aal lagu bandhigahayo alla ku odhanay miyaana sidaa kuu yeelin miyaana tan kuu qabanin kan miyaanan ku siinin nicmooyinka miyaanan ku siinin intaasoo galaad miyaysan agtaada oolin su'aalu cardin wa tacdiid baa la yidhaahdaa bandhig iyo xusuusin ilaahay wuxuu kuu galay khayr ee wanaagga loo xusuusinayo midna waa su'aalu xisaabin wa citaab wa tawbiikh waa lagula xisaabtin waa lagugu canaana dhagaha lagaa raaci indhahaad biyo ka keeni waa ti nabigu ku calayhi salaatu wasalaam waman nuuqisha alxisaaba faqad udib ti wey wqaala tacaala rabbigeen wuxuu yidhi oo kale man kaana yuriidu alcaajilata ay man kaana laa yuriidu ila alcaajila waa aayadda macnaheedu ninka adduunyama wax kale aan doonaynin cajalna lahu fiiha maa nashaa limaada man kaana yuriidu alcaajila nolosha degdegaysay soo horaysa ninka doonaya macnu basa ma ah waa in meeshii xasri la geliyo bidaliili lmuqaabala ilaahay wuxuu hordhigay oo uu barbardhigay tani aakharo waman araada alaakhirata aayadda aayadda ka dambaysa waa wa saca laha sacyaha wahuwa mu'minun faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura idan muqaabaladaa kutusaysa ninkan inuusan aakhare rabin uu rabo keliya adduunyo man kaana yuriidu alcaajilata adduunye ninkii doonahaya bimacnaa ninkii adduunye mooyeen wax kale aan doonaynin aakharana hilmaamay cajalnaa lahu fiiha adduunyo gudaheeda waxaan ugu soo dedejinnaa ma nashaau annagu waxaan doonno liman duul baan weliba u soo dedejinaa nuriiddu aan doonno u fiirso qorshe rabbi bay hawsha ku socotaa wixii adugu aad doonaysay lagu wada siin maayo adoo kaafiroo gaal ah oo xadhgii ilaahay ka furtay ilaahay wuxuu doonoo ku siinaya idan wuxuu doona rabbi ha bixiye haddana cidduu doonuu siinaya gaala idinka gaaja badan oo idinka faqri badan baa jira soo ma marka lima nuriid waa takhsiis maa nashaano waa takhsiis waxa la bixinayo iyo cidda la siinayaba kulli waxay ku dul wareegayaan calaa iraadat illaahi wa mashii'atih subxaanahu wa tacaala wuxuu doono oo qorsheeyu rabbi ku siinaya xagga duunyada gaal baad ahaatid doonay buuna siinayaa oo gaalada ka a ah. marka maxaad faa'iiday waxaad adduunyahayna maadan doonaynin adduunyadiina rabbi wuxuu doonuu kaa siin midkuu doonana siinaya kulligii lawadan siin maayo uma intaa kadib waa tartiibka waa iska rutbi ma aha kii zamaniga waqtiga ahaa uma intaa kadib jacalnaa lahu jahannama yaslaha madmuuman madxuura jacalnaa lahu jahannam jacalnaa mafcuulkeeda koobaad jahannamo weeye lahudana waa mafcuulkii labaad waxaa loo soo hormay lilihtimaam walictinaa ninkaasaa la rabaa masiirkiisa aakharo iyo aayatinkiisa toos loo caddeeyo uma jacalnaa jahannama lahu buhaa ajrumigiinnu marka lagu socdo iyo tartiibkiisii lahu hadda maxaa loo soo hormariyey lilihtimaami walictinaa'i libayaani masiiri اlkaafiri almuriidi lilcaajila aw اladii laa yuriidu lilcaajila wey asagaa laga hadlahayaa muhimaddu hadda cadaabka mee asagu meeshuu ku dambayn baa rabaa in dadka durbe la dareensiiyo saasaa lahwdiisa loo soo hormariyey uma intaa kadib jacalnaa waxaan u yeeli lahu gaalkii asaga adduunyuun doonayey aakharana aan doonaynin jahannama jahannamaan u yeelaynaa yaslaha wuu gelaya yaslaha waxaa weeye waa bayaan cadfu bayaan waxaa lagu caddaynaya uma jacalnaa lahu jahannama lagu caddaynaya ama waa badelu ijtimaal waxaad dhihi jirteen jahannamaa uu gelayaa wey jahanabuu gelay waan u yeelay waa maxay waa lagu gubaya yaslaha sala waad garanaysaan waa ruuxa marka dab lagu halaalmiciyo lagu naaro lagu gubo oo lagu shido wey sayasla naaran daata lahab taslaa naaran xaamiya sala waad garateen macnaheeda yaslaha naar buu ku gubanba jacalnaa lahu jahannama jahannabaannu u yeelaynaa macna waa waannu ku cadaabaynaa madmuuman xaala la dhaleeciyoo la cambaareeyey isagoo cambaaraysan oo lacaya wاdamu waa dikru اlmawsuufi bimacaayibihi sayi'a demigu asalkiisu waa in ceebahaadii lagugu sheego aad lahayd id ku tilmaanayd baa dembiga la yidhaahdaa madmuum marka waa xaaluhu hadda yaslahaadaad ka xaalaynaysaanfaacilkeeda waad iska garanaysa damiirka ku jira madmuuman asagoo la cambaariye buu gelayaa oo dhaleecaysan madxuuran laga dheeriye naxariista ilaahay madxuuran ay matruudan asagoo naxariista ilaahay laga dheereeye buu jahannama gelaya ciidaadan billah ilahay naga badbaadiye baasha ayadaa walaayaatu fi lbaabi aayadaha baabkan ku yimid kaiiratun way badan tahay macluumatun waana la yaqaanaa idan baabka waa maxay fadliga ay gaajadu leedahay iyo nolosha adagoo loo dulqaatay iyo adduunyahoo la yska yareeyo oon la yscuslaynin ajirka ku jira iyo fadliga can caaisha radi allahu tacaala canha qaalad hooyadan waxay tidhi maa shabica aalu muxammadin reer muxamed ma aysan ka dhergin sal ly salam min khubsi shaciirin heed ama garbi kibisteed iyo canjeeradeed yowmayn laba maalmoodoo mutataabicayn israacsan xataa qubida ilaa nabigu la oofsado uu xijaabtay laba maalmoodoo isku xigta xagga wakhtiga laba maalmood xigteen weliga nabigu kama dhargin weeye aalu muxamed sagaalkii guri uu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam iyo suubanuhuba xagga baadka la cunayo waa baadkii ugu qallafsanaa ee ugu adka calaf aadama calfado oo waa maxay waa gerbiyaheed kibisteed waa qoryo tagtaagan wey ninka arkay baa arkay waa ntuugi baan waa harar ku cunnay baa laga samey ku baabaanay waagaasa igu dambaysay meel hadda way ka baxdaay aaweydiiagalkuianmhimbaahaabaalqalafsan wey xataa qubida muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku yimid maa shabica aalu muxamadin reer muxamed ma aysan ka dhargin mundu qadima almadiinata intuu nabigu madiina soo galay min acaami اlburi qamadi raashinkeed qamadi canjeeradeed burku waa qamadida baashidinko sarreenka aad tidhahdaan ad kulligii untaaneed marna aroortii untaan marna habeen ku cashaysaneed aad boorajka sareen baad tidhahdaan qamadina waa la yidhahdaa soo ma garanaysaa agtiinna cunto ka liidata wey ninka la siiyo maalintii la marti qaado qamadi lagu soora ka warrama wuu xanaaqi magacaygu meel kaga dhacay haddaan moodaya ma soo dhaqaaqeen muxuu owdan leeyahay dagaal bay kaa gaadhaysa waa ninkii qamadi lagu soor ama casho looga dhigay intii la marti soor ma yeelaysaan tii baa laga hadlaaya maa shabica aalu muxammadin nabi maxamed iyo aalkiisu maysan ka dhargin mundu qadima almadiinata intuu nabigu madiina yimid min طacaami اlburi ay min طacaami اlqamxi aw اlxinطa burka hadda laga hadlaayo waa qamadidan wax kale ma ah isagoo wuuna baxaa oo gooni buu u baxaa burku laakiin qamadiduu ku baab yahay uu ka yar madmadoow yahay ka kuskuusan yahay gooni buu u baxaa laakiin qamadiduu ku aabba yahay ninkii ninkii soomaaliyadan weligii qamadi ariga leeyay qamadi maxay tahay waa bariis siloon buuri bariid siloon weeye buuri bariis buu arki jiray weligiina qamadi ma arag wuxiibuu uu fiiriyey gacantuu geliyey maxay tahay baa leeyihi ma aqaana wuxuu ihi waa bariis siloon yani waa bariis ba'ay buu hallaabay oo si biyuhu ku yaraadeen ama si kale u baxay marka burku waa unqamadi ee nooc kala ah wey alaa layaalin saddex habeen oo xidhiidha xataa qubida ilaa nabigu la qibdoodo uu xijaabtay idan halkaasuu nabigu sal slm adduunya ka taagnaa nabigu calayhi salaat wasalaam marar badan buu burkan iyo qamadi iyo wax walboo idinku aydan heli karin buu nabigu heli karay laakiin wuxuu oga tegey doorasho uu nabigu doortay limaa cinda allahi subxaanahu wa tacaala nabigu kii loo bandhigay la yidhi buurahan mako dahab iyo fidama kaaga dhignaa kula lugeeyo oo meeshaa doonta kula raaca oon kaaga waardiya kaaga baahnayn oon gaadiid lagu qada kaaga baahnayn sida daruuraha kula duula dad madiine aadda ku garab socda haddaad maka ku soo labato kula lugeeyo ayagu duulahayo oo la wado malaa'ig baa wada alla wada ma lagaaga dhigaa diyaar ma u tahay malku jibriil baa nabiga u baaqoo yidhi nabi allaw hoosu bax hadhihin ha layga dhigo ile waa macallinkiisii tarbiyeeye markaasuu nabigu wuxuui maya waxaan rabaa maalinla inaan baahdoon sabro maalinla aan dhargo ilaahay ku shukriyo waxaa la doonrasiiyey ma nabi boqora lagaa dhigaa mise adoon rasuula lagaa dhigaa nabi wuxuu doortay alabd arasuul alcabdi buu doortay inuu noqdo cabdullaahi warasuuluhu inuu noqdo sidii nebiyulaahi sulaymaan iyo daa'uud melikan rasuula nebiya muusan dooranin idan sidaa darteed marar badan nabigu sal slam isagoo heli kara oo marna qina soo maray iyo saar maray faqrina maray iiaarka iyo wuxuu dooranhaya xagga aakharo waana isdhaafin jiray macnahaasaa meesha ku jira dadkiiuu nabigu ka tegayna saxaabada ahaana dhaqankaasay lahaayeen ibni cumar baa maalin nin taabica wuxuu yidhi ibni cumarow meel laga qadeeyey mukuu sameeya jawaarish jawaarish muxuu yahay buu idhi waa alaab cuntadu markaad dheragta la yskaga dejiyo oo caloosha kuu habaynaya oo daacayso caloosha iyo rastaynaysa way habaynaysa wax culaysa dareemi maysid dadan waad cunaysaa wuxuu idhi baan kuu samaynaa oo caloosha lagu baangayno lagu rastaynaya wuxuu idhi afar bilood oo lasoo dhaafay weligayba ma dhargin maxaad jawaaris aniga diyaarin buui afar bilood oo lasoo dhaafay buui ma dhargin baahina uguma kallifinoo waxaan doonan heli karaye laakiin qoom waxaan soo gaadhay buuhi maalin la baahda oo sabra maalinna dhargoo ilaahay ku xamdiyo shukriya saxaabadii buu ka wadaa nebi maxamed buu kibaaru saxaabi iyo aabbihii iyo ka wadaa jawaarishka idinku waa taqaana hadda waa maxay waa baasha aad kastarka ma salad ma aha kastar baasha la yidhaahdee labaniyadda soo garan maysaan aad iskaga dejisaan qadada ee la yidha markaad dheragtaan oo wax walba isku shubtaan ood fadhiisan weyda oo gacanta damba dhigataan baasha laydiin diyaariso mayda arag middaa wey midda ibni cumar ka xanaaqsanya kulligii waad garanaysaa nasal allah asalaam وعن cروة بن زبير رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها curwa taabici raximah اllahu tacaala can aisha radi allahu tacaala canha e, qaalat inaha kaanat taquul waxay odhan jirtay curwa odhanaya hooyadan waxay odhan jirtay wallaahi allahan ku dhaartaye yabna ukhtii habar yar walaahay wiilkeedii yani waa iska tarjama xarfiya laakiin macnaha loo jeedo waa habar yar ilan asmaa baa dhashay curwa waad garanaysaa bint abibakr sidiiq caaisha marka habaryar bay u tahay dhankaa marka in kunnaa waxaannu ahayn bay tidhi caaisho nanduru kuwii eega ila alhilaali bil baannu arki jirray uma alhilaal bil labaad baa bilan jirtay uma alhilaal mid saddexaad baa bilan jirtay alaau ahillatin saddex bilood baannu arki jirray fii shahrayn laba bilood gudahood saddex bilood bishii koobaad markay kuu bilato bilato ta bilato habeenkai u horreeya aad aragto maxaad dhammaysatay laba bilood intaad bilaad aragtana waa maxay saddex wey intaas waydaan ujeeddaa alaau ahillatin saddex biloo dhalatay aragnay wey oo fii shahrayni xagga tirada lixdan habeen gudahood ah. lixdan iyo kow ama lixdan habeen gudahood ah saddexdaa bilood wamaa uuqida xaggana aan la shidin fii abyaati rasuulilahi nabi maxamed guryihiisa sagaalkaa naarun dab aan laga shidin dabba aan laga shidinba raashiin la karsada aan la haysanin sagaalkii guri baan laba bilood lixdan maalmood iyo ka badan aan dab laga shidaynin idinkuna markii laba maalmood xoogow isku hagaagi weyda hadda reetuuleedka idinku hawsha maba haysaane boqoraad tihiini adduunya gacantaad ku haysaane ayaad hebel maanta dabkaa ka dinsan carruurta dabka looma shidan maanta masaajidkaaduu ka istaago waa calacali wuxuu ku calacalayaa saaka carruurtii qurac ma helin qadadiina iskuma hagaageen cashaca waxay noqon war looma hayo hooyadana maxay leedahay saddex bilood lixdan maalmood baan dab laga shiday guri nabi maxamed sagaal guri sagaal guri qultu waxaan wuu yaabay taabicigii curwo ahaa qultu waxaan yaa khaal habaryaray famaa kaana yucashiikum cafwan aw yucashiyukum maxaa aad ku noolaan jirteen famaa kaana yuqiitukumna waa riwaayo kale yucayishakum cafwan yucayishukum oo la shido waa siduu hadda xarakiye baana fiicane yucayishukum maxaa idin noolaynayey min alcaysh ood ku noolaydeen reer dhan oo buuxo oo sagaal guri ah oon laba bilood dab shidanaynin maxaad ku noolaydeen wuu yaabay taabici ila waaqiciisii iyo xaaladiisii buu ka hadlaayaa abartii gaasheedee gobol hebel iyo wadan hebel gaajo u dhammaanayaan keeg may cunaan bay jiri maxaa dhibo haysta may keeg isla dhacaan habartan hadda ingiriiska rogtay warkeeda waad haysaa nin walba wuxuu markaa jooguu ku hadlaa hadday wax kala waayeen keegga ha iska cuneen baa jir keeg in laga waayo ma aaminsan adduunkaba in keeg laga waayo ma aaminsan qaalad hooyadan waxay tidhi alswadaani labada madmadow baa nanolan jiroon aan ku cidgeli jirray attamru walmaa timir iyo biyo xadii kalood garanaysaan fi saxiix baa ku yihi caaisha inay tidhi timir iyo biyo ma aanan ka dhargin xataa qubida timir iyo biyo ma aanan ka dhargin oo timir la gelaye ma ruuxaan biyo ka dhargi karin baa jira waa yahay macna daqiiqaa ku jira nin baahan biyo kama dhargo ta ogaada nin biyo kama dhargo biyuhu waxaad ka dharagtaa oo si fiican u cabtaa markay calooshaadu uus leedahay oo wax ku jiraan haddii kale biyaha madow ma laqi kartid afkaad ku qoysan jidinkaad marin caloosha ma geyn kartid calool wax shiiday oo uuska buuxo oo shidaal u kulaato oo biyo lagu qaboojiyaabaa xooguu biyaha la miigtaa baahi kalax tahay biyo badan ma qaadi kartid beerku kaaga dhacahay soo ma ogin markay kuleeda marka biyo iyo tibir ma aanan ka dhargin ilaa nabigu uu xijaabtoo geeriyooda macnahaasa ku jira aduu laakiin waxaad ka dhaadhiceen biyo meel kastay baddaadsan yihiin madiinaa biyo ka buuxeen see biyaha hooyadan oga dhargi weyday jawaabtu waa maxay nin baahan kama dharga u fahma alswadaan labada madmadood timirtu way madowdahay biyuhuna timirta la raaciyey wadaaddaa sheego waa mibaab taqliib kaalqamarayn waalcumarayn oo kale weeye laakiin sababku waa maxay cinda alcarab wa cinda asoomaaliyiin biyo madow waan weynaa la yidhaahdaa wixii aan barxanayn aan cunto la soconin haba caddaadeen madow baa la yidhaahdaa korkaa marka laga firi biyuhu kaa way madoobaadaan markaan la caddaynin ama aan la barxinayn wax lagu tarixinna biyo madow waan weynay biyo xataa inuu nasiyo diiday bimacnaa wax la socdoo lagu lara ama koosaara ama raashiina ama lagu barxo caana cirba allah ka dhigay waa laga waayo wey caaisha waxay tii ilaa annahu qad kaana waxaa ahaan jiray lirasuulilahi nabi maxamed waxaa u ahaa jiiraanun dariso minal ansaari ansaarka ka daris ansaareed buu nabigu lahaa oo ka agdhowaa wa kaanat lahum ansaar waxay lahaayeenoo u ahaatay manaa'ixu neefaf maal ah ay soo maashadeen xataa iyagu ma laha manaaixu waa jamcu maniixatin min alminxati baa laga wa wahuwa alcataa'u neefka adugu aadan lahayn ee asagoo irmaan aad carruurta u maashatay ee tidhi intuu irmaan yahay bal carruurta aan yaabiska ugu koosaarto hadhow markuu gurana aan kuu soo ceshaa la yidhaahdaa maniixada la yidhaahdaa qolyaha ansaar nabiga xataa dariska laa masii tabarbadnee nabigu waxay ku dhaamaan neef irmaan oo maal ah ayay haystaan ay soo maashadeen wa kaanuu waxay ahaayeen yursiluuna kuwii dira ilaa rasuul maxamed bay u diri jireen min albaaniha albaani ilmanaa'ixi neefkii maalka ahaa caanahoodii bay wax ka siin jir nabiga wax diri guryihiisa u diri jire weliba khaasni guriga caaisho fayasqiina nabigu waana waraami jiro caanahaasaan dhami jiro marmar aan kaban jirra wax yaroon badnayn timirta iyo biyaha intaasaa marmar noo wehelin jirtay ku jir hooyadee muttafaqun calayh marka adduunya hadday wax tarayso oy qiimo leedahay nebi maxamed baan halkaa ka marin salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa can saciid almaqburi ninkii loodhan jiray abu xamsata sukari abu xamsa sukari nin imaama caabid ahaa way salafku yidhahdeen waa imaamun ama waa jamaacatun waxdahu waa innagii soo marray nin miskiinoo daris la ahaan jiray baa intuu baahday gurigiisiibuu damcay inuu iibsado gurigii marka laga baayacaybu wuxuu yidhi meeqaad guriga siin baa layidhi wuxuu waxaan siinayaa laba kunoo dirham gurigu qiimihiisu waa intaa buui darisnimada abi xamsata sukani laba kun bay ku fadhidaa buui afar kun baan ku rabaa guriga laba kun waa qiimihiisa laba kunna waa qiimatu jiwaari abi xamsata sukari saasuu guri ku suqgaystay abi xamsa loo sheegay hawshuu ogaaday wuu u yeedhay kaalay buui guriga ma baahin baad u gadi mise adaa raba inaad meel kale iskaga guurto baahi baan u iibinaya afar tukunoo dirhambu intuu u raadiyo siiye buui guurine iyo ag darisna ila ahow ninkii noocaas ahaa waxaa ka sugan inuu yidhi soddon sano weligay ma dhargin ilaa an yakuuna lii dayfun soddon sano baahidayda ma boganin buui certayda ma boganin ma dhargin allahuma marti intay ii timaado xurmayn ayagaan xurmayn inaan la dhergo oon ila martidu waxa la rabaa inaad intaad u riixdo agga iska fadhiisato warbaashaa cunina soo reeba weeye ma ma quruxsano waa in lala wado ood u riixdo ood u sheekayso ood shaha la cabto caanaha la wado ood ka ag wuxuu yidhi in marti isoo martiday aan intaan raashin u korsho ayaga karaamayn aan karaamayn aan la cunteeyo mooyeene soddon sano weliga raashinkama dhergin buuhi bacdamaa aan ogaaday nebi maxamed siduu oga tegay adduunyadaasi caloosheedu way iyo qalbigu uu isiin waaya bui adduunyaintaan ka dhargo inaan aan maxaanku dhahday baasha buuxishoon dhiisha buuxiyo waa ka xishooday buui alaiina caaman soddon sano miyadaa woodaa hebel gaaja haysaaba laisku caayay innaguo baan isku caayaynaaba salafkuna waa ku faanahayaan shaafici wuxuu lix sano weligii cirteeda ma boganin buui maxaa jira doqonnimaa laga qaadaa buui maskaxdaa ku yaraata maankaa yaraada dabin iyo dabaal baad noqoni cibaadadaa kugu cuslaani cimri degdeg baa laga qaadaa naftu waxay u baahan tahay in la xakameeyo xadhkahay goosana waaga dambe xadhkahay goosan maanta haddii bariis laguu kariyo oo berri islaamtu bariiska ku celiso waa dagaalamiba maxay tahay maad wax bedesho baasta alaab kale iyo saddex beri gudahood haddii hawsha la kala bedeli waayo mooshin baabaad ka keeni xaafadda iyo reerka dagaal baa bilaabanaya kibirkeenna meeshuu maray وعن سعيد المقبري رضي الله رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر بقوم wuxuu soo maray abu hurayra mara biqowmin qolyuu soo maray bayna aydiihim hortoodu ay taallo shaatun neef adhi oo masliyatun oo la shiilay iska dhe masliya waa ismu mafcuulin min salaytu laxma idaa shawaytahu markaad weliba eh, neefka markaad intaad isagoo sidiisa aad sosho ood shiishaa la yidhaahdaa marka masliyada fadacow waa u yeedheen waxay neefka nala fa abaa waa an yaakula inuu wax wa qaala wuxuuna yidhi saxaabiga oo ku diiday raashiinka kharaja rasuullah rasuulka ilaahi baa ka baxay min addunya adduunyada ka tegey walam yashbac asagoon ka dhargin min khubsi shaciir rooti iyo canjeero heed isagoon ka dhargin buu ka tegay anigana maanta waxaad ah hilibka de la shiilo yuuna ugu macaan yahay aade taas marka ma yeeli karo iga daaye qaarata hadda qolyaha carbeed riti shiileen bay iyo soo saarahaya markaas mid kilida ka cuna mid xagga dambe ufaha ka gala sii dhurwaagii ufaha ka gala mid isha ka bilaaba mid carabka la kaca waxaa adduunka maanta ka yaalla kibir saxan waa dhowey ciiddii waxaa la keenay masaajidkan baalal ka weyn oo dhowr boqoloo nin harraha ka taagan waa hal saxan oo laba riti oo laba qaalin oo saddex jirra ay dhex fadhiyaan oo solan meesha kibir la gaadhay yani marka cunto waynu ishaynaa aakhremee rabbina geeyaba rawahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey masliyatun bifatxi ilmiim miimkoo la kordhabo ay mashwiyatun la shiilay wey wa can anas bni maalik radi allahu tacaala canhu qaala saxaabigaa lam yakul inabiyu nabigu muusan cunin weligii kuma cuntayno kuma raashiimanin calaa khiwaanin miis dushi calaa khiwaanin miis dushi miis khiwaanku waa miisku markuusan raashin saarayn ayaa khiwaanka la yidhaahdaa asal qolyaha mutakabiriinta ee adduunyada ku aafoobay ee diidaya inay foorarsadaan ama hanqaloocsadaan oo waxlacaan diidaya ee rabaa raashinku isagoo sidaa inay sidaa yidhaan ku daldalaan af ku daldalaan ayaa miisaska samaystay asalkooda kuwaasaa miisaska isticmaali jiray nabigu marka kuma cunin baa la yidhi waa xaaraan hawshu ma aha laakiin hawlu nabi maxamed sameeye ma aha mana soo marin lam yakun inabiyu calaa khiwaanin miis dushii waxba kuma cunin xataa maata ilaa u geeriyooday nin raashin u qorshaystay oo u qalab qaaday oo u dhiil qaaday oo hawihiisoo dhanba ku dadaalo oo samaystay baa miisas iyo fadhiyo iyo alaabs diyaarsada amaga adduunyada shuqulkuma lahay idinku waad aragteen waad fadhiga qaybtii qadada qaybtii fadhiga guriga qorshihiisoo dhanba raashin baa ka shaqeeyaba hawlo jidiin iyo hawla carab dhaqan baaba ka soco wax kalo meeshaan ku tukan lahaa salligii meeshiisii tahajudkii iyo qur-aan akhriskii meeshiisii meesha ilaahay kula faqilay la diyaarsan maayo maxaad maqli halkan fadhigii weeye qaybtaana waa qaybtii qadada daaqadda waa daaqadda alaabta laga soo dhiibahay innagu waxaan hayna waa maxay calool baabna wareerisayba baashaan yac iska dhah baashaan la iska qabto wmaa akla subanhu ma cunin khubsan kibis iyo canjeero ama rooti muraqaqan la jilciyey yacnii budo wanaagsan laga sameeyo si fiican loo shaqshaqay midhaha laga saaray halka qalafsan laga saaray xabadda masigada laga bixiyo budo saafia laga sameeye canjeero marka budo saafia laga sameye markaasay fududtahay oo jilicsan tahay wamaa akla nabigu ma cunin khubsan kibis ma cunin muraqaqan la nugleeyey oo jilicsan wa fii riwaayatin lahu riwaaya bukhaari uu leeya waxaa ku timid walaa ra'aa nabigu ma arag iska daa inuu cune shaatan neef adhi ah samiitan oo asaguna la sulay bicayni ishiisa kuma arag qatu weligeed samiidku tii horay la mid tahay laakiin taa hore masligu waxaa dhici karta neefku in haragga laga siibo saanta laga baxsho oo hilibkoo sidiisa ah la solo ama la sheelo ayaa dhici karta amaa samiidku wuxuu kaga duwan yahay cinda alcarab neefkii asagoo waa la gowrachayaa marka la gowraco oy naftu ka dareerto ayaa biyo aad u kulul dhogorta lagaga siibaya biyo aad u kulul baa lagu sii dayn ama la dhex gelin dhogortii baa ka mudhi saantiisa asagoo qaba ayaa markaa la shiilahaya la solhaya waa la foornaynhayaa timihii iyo dhogortii baa laga daadshay biyo kulul baa lagaga dhaqay gankiisa oo asagoo ku dheggan baa markaa la foornaynaya waa la umataynayaa haragga nin ku iyo nin dilaaciyo hilibka cuna yaa loo kala baxaya samiidku waa midka reer khaliij bay kaa ishayaan samiidka nimanka reer khaliij baa ku fiican ayaga weydiiye ree sacuudi iyo ree khatar iyo ree bacraynbaa iyo ree imaaraad baa shaqo ka haya hawshaas hadday wax u tarayso wamaa uziila shacruhu alsamiitu cinda alcarab maa uziila shacruhu bilmaai الsaakhini washuwiya bijildihi baa la yidhaahdaa washuwiya bijildihi dhogortaa biyo kulul oo daba lagaga daadin lagaga xayuubin kadibna asagoo saanti si qaba ayaa yaa sidaa lagu shiilaya ama lagu foornaynaya walaa ra'aa nabigu ma arag saatan shaatan neef adhi ah samiitan oo haragiisa lagu shiilay lagu foorneeyey bicayni ishiisa kuma arag qatu weligii wacan ibni cami bashiir radi allahu tacaala canhu qaal saxaabigaagu wuxuu yidhi laqad ra'aytu nabiyakum nebigiinni baan arkay calayhi salaatu wasalaam wamaa yajidu asagoon helaynin min addaqali timirta teeda u liidata maa yamla'u bihi batnah wuxuu bogiis iyo beerkiisa ka buuxsado habeen dhawood baan xadiga aanu soo marin rawaahu muslim addaqalu tamrun radii'un waa timir aan wanaagsanan oo liidato ba'an waasawaabi addaqalu waa arda'u tamri sida jawhari iyo ibnu aiirba ay sheegeen radii'u tamri ma ah waa arda'uha timir midda u liidato u xun weeye daqalku idan taaba hadduu nabigu weligii bogiisa iyo beerkiisa ka buuxsanin haddee maxaad ka sheegaysaa way hawl kale warkeedba jooji marar badanba waxaa dhici karta nabigu intuu qanaa'im iyo xoolo badan helo inuu hal sano biilkii reerkaa been laha uu u dhigo saxaabadu waxay n iyadoon dhowr beedood la gaadhin yuu kaydkii dhannaayee labiiyo nabiga ugu talaga u dhammaan jiray wuu bixinaya wuu qaybinaya biilkii uu meel hal sano markii waliba nabigu khaybar loo furay oo waadiqura uu furtay oo amwaalu bani nadiir uu helay quuta sanatin buu u keydin jiray sagaalkiisii xaas bil lababa iyadoon la gaadhin yuu sanadka dhanna dhammaanaya nabigu waa bixinaya waa qaybinaya dadka daran buu arkaaya lixdan suusaan la siiyo toddobaatan la siiyo weelkii waa eber mararka qaarkood boqol neefoo tiro adhiga nabiga gacanta soo geli jirta oo la siin ama asaga soo geli maalmuu nabigu caana ka mali ama neef ka qalanhayaa kadibna wuu dhammaynayaa dad buu u qaybin saasuu ku tagahayaa وcan سهل بن sacdin الsacdi radي الlahu tacalى canhu qaala saxaabigaa wuxuu yidhi maa ra'aa rasuul الlah rasuulka ilaahi muusan arag annaqiya kibista saafida annaqiya ay alkhaalisa min annukhaala waa budo iyo kibis ama canjeero laga saafigareeyey ishi iyo bunshi iyo baalkii laga saaray midda hadda inaad caafimaad una cuntaan ood ka raadisaan calooshaa idiin baxday iyo gaaskaa idinka dega ka raadisaan mooyeene ma ogolidin baal yar qallabsanoo bunsheedii iyo isheedii qabta iyo jilaygeed jilkeeda aad isticmaashaan maa ra'aa rasuul lah rasuulka ilahi muusa arag annaqiya ay alkhubza annaqiya kibis saafi ah oo laga saafigareeyey ishii iyo maxaa buunshihii iyo jilka laga saaray min xiina ibtacaahu allaahu laga soo bilaabo maalinkuu rabbi soo saaray uu diray ee nabi uu ka dhigay xataa qabadahu allaahu taala ilaa uu rabbi oofsaday labaatan iyo saddexdaa sana nabigu muuse arag weeye hadduu kibis helo middaa qallafsanee isheed iyo wadata ayaa dabku lagu shubanay haddii kale lamama helayninba faqiila lahu waxaa lagu yidhi saxaabigii sahal ahaa hal kaana lakum fii cahdi rasuuli illah xilligii nebi maxamed ma lahaydeen manaakhilu waa jamcu munkhul munkhulkuna waa masafta masafta waxyaabahan wax lagu shaqshaqoo kale reemiyiguna masaf bay isticmaalaan reemagaalkuna bahalkan weyne aad aragteen ayaa loo jeeda waa waxa uun raashinka marka la shiida kadib lagu kala saaro burkiisi iyo baalkiisi iyo budadiisa lagu kala saaro kaasaa la yidhaahdaa saxaabigaa la weydiinhaya kibis saafi'a ah, nabigu ma arag oo budad dabacsan laga sameeyey markii la yidhi maalinkuu nabigu ilaahay soo saaray ilaa uu ka geeriyoonaya wuu yaabay taabicigii markaasa waxaa la yidhi saxaabiyow hal kaana lakum fii cahdi rasuulilah xilliga nebi maxamed ma lahaydeen manaakhilu shaqshaq ma lahaydeen shaqshaqa ama masabad wax ku qaal wuxuu uhi saxaabi maa ra'aa rasuululah rasuulka ilaahi muusan arag munhulan muusa arag shaqshaqna ma arag masafna ma arag min xiina ibtacaahu allahu tacaala xataa qabadahu allahu tacaala laga soo bilaabo maalinkii ilahay nabiga soo saaray ilaa uu ka xijaabanay ka geeriyoonay taabiciga waa eego sadirta hawsha faqiila lahu waxaa lagu yidhi sacad kayfa kuntum ta'kuluuna shaciira hayra manhuul hadda waa su'aal adugu waxaad aragtay weeye moogta waxaad u aad baratay hadda inaysan dhici karin baad mood asaga ka ahayn ama aan la samayn karin waxaa lagu yidhi kayfa kuntum ta'kuluun sideed u cuni jirteen ashaciira gerbida ama heedda hayra mankhulin asagoon la kala saafiyeynin oo la kala shaqshaqin oon ishi baalki iyo laga reebin iyo jilkii aan laga reebin masaf la'aan ama shaqshaq la'aan sideed u cuni jirteen qaala saxaabigu kunnaa naطxanuhu waanu shiidi jirorta dhagaxa shiidamaraha la marinaya wananfuhu markaasaan afuufi jira gabdhaha afuufahay fayaiiru waxaa biibi oo duuli maa taara wixii fududaado oo marka ishii ama buunshii qayb ka mid ah qaybna masigidii buu ku soo dhaxadi ila mase fiicanna lama hayo shaqshaq fiicanna ma jiro wamaa baqya wixii soo hadha oo macal ishii ah iyo iyo burkii masagadahaa araynaahu waa noqoyn jiro waa qooshan jiray biya lagu shibi waa la qooshi waa la khamiirin kadibna markuu fiicnaadaa la dubanaya sida haddii ninkaa deeshaan haweenku intay canjarada habeenka qooshaan soo aroortii ma dubtaan ruuxii daahana aroortii la qasaa wax lagu daraa kiciyo oo daawooyin waxbay ku daraan dumarku hadda ila waa laylbaxaye kadib buu iska dhigaya inuu xalayba lasoo la soo khamiiriyey yuu niyeysanaya markaasaa la dubaaya waad fahanteen bay la taha rawahu lbukhaari baa xadiidka wariyey qowl wuu yidhi saxaabigu annaqiya maa ra'aa rasuulu llahi naqiya uu yidhi huwa bifatxi nuuni nuunka waa la kordhabaya wa kasri lqaafi qaafkana waa la hoos dhiga wa tashdiid ilya yaada u dambaysana waa la shidaya wa huwa alkhubz alxuwaara waa kibista cad alxuwaara min alxuuri wa huwa albayaadu macnuhu waa maxay waa alkhubz alabyadu kibista cad ee la bafteeyey ee laga saaray ishi buunshihii wax walba laga saaray ayaa way caddaanaysaa marka ayadaa ah huwa alkhubsu weeye naqigu waa kibista alxuwaara la bafteeye la caddeeyey min alxuuri wa huwa albayaadu alkhubs alabyad baana laga wadaa wa huwa marka xuwaaruhuna waa addarmak addarmak mudaafki baa godono wahwa khubsu darmaki baa la idhaaha waa kibista darmagale midkaa la bafteeyey ee la caddeeyey ee ishi iyo buunshihii wax walba laga saaray iyo xabadii adkayd ee badudasabidinku haddaad qaadataan ee idinka buuxa istoorada iyo jawaanaha burkaa cad baa darmaga la yidhaahdaa burkaa cad baa darmaga la yidhahdaa wawa khubsu darmaki ma ra'aa rasuul lahi naqiya ay alkhubs alnaqiya wa huwa alkhubs alxuwaara ay alkhubs alabyad wa huwa darmaku wa huwa khubs darmaki kibista cad weeye qowlu uu yidhi saxaabigu arraynaahuna huwa biaain muallaatin taa saddex dhibcood baa la ahrinayaa uma raa'in mushadada ra' shidanna waa lagu xijinayaa muanaati min taxtu laba dhibcood la siiyey xagga hoose laga siiyey uma nuun nuun baa u ay balalnaahu waa noqoyn jira wixii soo haraa noqoynaynaa wa cajannaahu waa qooshanaynaa intii laqooyo yaa lacajiimi ajiinka waa taqaanaan marka shayga laqooyo waa in lasu garaaco oy haweenku saa wareejiyo ama gacan lagu garaaco ama lagu jogjoogsado ama gacanta lagu judbo oo saa laiskugu celiyo oo isdhexgalo oo marka u hagaago kadibna la karsadaha de ama marka khubsu darmaki waa daqiiquxuwaara marka la soo gaabiyo daqiiqulxuwaara kibista la bafteeye ama la caddeeyey bodadeeda <clears throat> idan sidaasay hawshu iska ahayd noloshaasaa la soo mara iyagana alle kaaga dhowaa ilaahayna kaa jecelaa subxaana wa tacaala adduunyo marka iyadu meeqaan ma dadkay dagtaaye wax qiima ah ma wa can abi hurayta radi allahu tacaala canhu kharaja rasuul اllah rasuulka ilaahi baa baxay daata yowmin maalin maalmaha ka mida aw leylatin daata leylatin habeen habeenaha ka mid u nabigu ka soo baxay gurigiisii faidaa huwa biabi bakr wa cumara abibakr iyo cumar buu nabigu mur ku soo yidhi markuu nabigu gurigiisa ka baxay gaajaana soo bixiso nabig wuxuuha iska lugaysada meelaha bal ilaahay inuu wax idiin sakhiree oo xagga ansaareed iyo beerahoodu iska soo aaday nabigu nabigoo socdaaba wuxuu mur ku soo yidhi abubakar iyo cumar ayaguna guryahoodii ka soo barakacay oy gaajo soo qaxisay faqaala suuban wuxuu yidhi maa ahrajakuma maxaa idinka soo saaray abubakar iyo cumarow min buyuutikuma guryihiin haadihi saaca xilligan habeennimada ah ama xilligan kuulile duhurkee hadhay duurageen la boqooli karin qaalaa waxay aljuu aljuuc yaa rasuul allah rasuulka baahii baa naga soo saartay markaad fadhin weyd waad fakicee moogta wal intaasoo meelaha ila wax kaaga sakhiro qaala suuban wa ana anuguna gaajaa isoo bixisay iyo macaluul waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay la akhrajanii waxaa isoo baxshay alladii akhrajakumaa kii idin soo saaroo baahi ah quumo istaago <clears throat> ina keena bal soo kaca soo kaca banaba ina keena faqaamuu maca nabiga bay la waa raaceen <clears throat> faataa rajula min alansaar nin ansaareed buu nabigu u tegey abulhaytham ibnu tayihaan baa la odhan jiray waa nin awsi ah ansaareedoo ree ah, oo min nuqabaa'i alansaar ah nabadoonkai ansaareed buu ka tirsanaa faataa rajulan buu nabigu u tagay min ansaari ka mida faidaa huwa laysa fii beytihi nin ansaarid gurigiisiibuu tagay wey gurigiisiibuama beertiisibu nabigu tagay faidaa huwa laysa fii beyt ninka ansaarid gurigiiba ma joogo waa maqan yahay dhaan buu ku maqan yahay biyuu doonay falamaa ra'atu lmar'atu haweenaydii ninkaa uu qabay markay nabiga aragtay qaalad waxay tidhi marxaban wa ahlaa marxaban wa ahlaa haweenay wanaagsan bay ahayd marxaban waa min aruxbi wasaca nabi allow gacan ku soo dhowow fidsan gacan waasaca guri waasaca gogol waasaca wey laab furan ku soo dhowow wey laab furan iyo meel waasaca wa ahlan iyo ahal iyo gacal ku jecel ku soo dhowow way soo dhowaysa marxaban wa ahla faqaal lahaa rasuul rasuulka wuxuu ku yidhi ayna fulaan hebel awey abulhayam awey wadaadkii aanu ku soconnay qaala waxay tidhi dahaba waa tagay yastacdibu lana almaa biyo macaan buu noo jiriyo doonay wey madiino biyaheedu dhanaan baa u badnaa biyo dhanaan baa u badnaa ceelceel wanaag macaan baa jiray oo ka yar fog madiino ama beeraha qaarugta ku dhex yaalla waa tagay ninkii guriga lahaa yastacdibu lana almaa yatlubu lana almaa alcadba yatlubu lana almaa alcadba yastacdibu lana almaa biyo macaan buu noo doonay jiri oon dhanaanaynn haraadhay intaa markii la isdhaafsado wax yarba nabigu taagnaa saxaabiga baa soo baxay abulhayam ahaa id jaa alansaariyu ninkii ansaariga guriga iskalaabaa yimid fa nadara ilaa rasuulka ilaahi buu arkay o ku dhuftay iyo waa saaxiibayhi labisii saaxiiba abubakar iyo cumar uma qaala wuxuu ihi saxaabigii inta warkaa laga sugahayo alxamdu lilah allow adaa mahadle maa axadun aadama ma jiro alyowma maanta akrama iga wanaagsan buui minni aniga adyaafa xagga martida maanta nin iga marti wanaagsan adduunka kuma noolo waqad sadaqa xilliga ayadaa ah iyo ilaa qiyaami saaca martidaa ka wanaagsan adduunka soo mari mayso horaanna ma soo marin haddana soo mari mayso oo bini aadam iyo bashar marka laga hadlaayo martidii nabilah ibraahim bini aadan ma ahayn malaa'ig bay ahayd innagu waxaan ka hadlaynaa hadda hee bashar iyo bani aadam baynu ka hadlayna maa axadun aadam ma jiro alyowma maanta akrama ka karaama badan oo ka qiima badan adyaafan xagga martida mini aniga aad buu ugu farxay saasaa lagaa doonayaa waxa martida inaad ku farxdo soo dhowayso gobnimo u muujiso wejiga u furto yaa la doonayaa faاnطalaqa waa dhaqaaqay saxaabigii fajaa'ahum wuxuu oo la yimid oo u keenay nabi maxamed iyo labadiisii saaxiib bicidqin laan timireed gacan buu u keenay gacan timireed buu u keenay fiihi uu ku yaallo busrun wa tamrun wa ruabun uu ku yaallo fiihi waxaa ku yaallay gacankaas busrun curdan baa ku yaalla wa tamrun timir bislaatay baa ku yaalla wa ruabun yacyacood baa ku yaalla ma kala taqaana intaas dhafuruurta soo garan maysan iyo midhaha mar asagoo curdun laftiisu adkaanin baa la jabsadaa macalaftaa la cunaa oo gowskaadaba qarjacdaasaad rabtaaba way jilicsan tahay marna bisaylkii bay soo bilaabi oo weli maysan bislaanin malab baa ku istaagay iyo waa casuus dhan way ka gudwanta dhan weli curdankii bay ka tahay iyo cagaarkii baa ka muuqda markaana waxaa la yidhadaa rutab baa la yidhaahdaa marka hore curdanka tahayna busr markay bislaatana ee laftadu adkaatay guduudatana waxaa la yidhahdaa tamr saasay kala tahay waa gacan aaduu u soo xulay saxaabigu ilaa nebi maxamed abubakar baa u fadhiyay cumare beertii buu dhex maray gacan wuxuu raadsay curdana leh hmm. midho yacyocoodana leh timir bislaatana leh gacankaasuu soo dhuftay fa wuxuu yidhi saxaabigii kuluu nabi allow cuna intaan soo diyaarinhayo weliimadii weynayd hilib iyo raashin aan keenahayo wa akhada almudyata bilaawihii buu qaatay markuu gacankaa u keenay iyaduna bilaawihii labatooridii yuu qaatay almudyata mididi weeye waa midi af soomaali waana carabi midido almudyaso midi ma garanaysaan waa ayadii faqaala lahu rasul rasulka wuxuu ku yidhi markuu arkay inuu dhaqaaqay iyaaka iska ilaali neefka irmaan nooloog laakiin neefka irmaane carruurta loo lesiay idinku ku koosaarataan ka leexo neef kale no iyaaka marka waa facuula bimacnaa mafcuula ay almaxluub midka la maalee la lisay irmaan ka leexo lahum <clears throat> neef adhigu nabigu yuu u gowracay nabiga iyo saxaabadii fa akaluu saxaabadii iyo nabigu waxay ka cuneen min ashaati neefka waxbay ka cuneen wa min dalika alcidqi gacankii timirta ahaana waxbay ka cuneen wa sharibuu biyo macaan oo la siiyana waa cabbeenoo qabow falammaa anshabicuu markay dhargeen wa raw ay xokanaadeenoo kelyuhu fideen yacni oon tirteen falammaa anshabicu markay baahi tirteen wa raw oon tirteen weeye qaala rasuul allah nicmada ayadaa marka mudnaan in la baraarujiyo in eray laga yidhaahdo in saxaabada aysan ishilmaamin nabigu wuxuu ku yidhi qaala rasul sal slm labi bakr wa cumar wuxuu ku yidhi <clears throat> waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay la latus'alunna waa laydin weyddiin can hada naciimi nicmadan ayada ah yowma alqiyaamati maalinka dambe aakharo maxaa yeelay akhrajakum min buyuutikum guryihinna waxaa idinka soo saaray aljuucu baahiya macluul uma lam tarjicu maydan laabanin guryihin maydan ku noqonin xataa asaabakum hada naciim ilaa uu idin haleelay nicmadan aad hesheen ood aragteen ood biyo muslim muslim baa xadiidka wariyey xadiidka waxaa ku jira macaani fara badan waxaa ruuxa martida ah in la soo dhoweeyo weji fiican loo sameeyo wajiga loo furo qalbiga loo furo gacanna wixii aad awoodda la taarto weji furan baa la galaayo hmm. albaab furan lama galaa la yidhaahdaa dad ruuxa wejiga u baddasho gurigana aad u fasaxo soo gal aad soo fadhiiso wuxuu dareemayaa inaad jidh diiddantaoo gan diiddan tahay qalbisame ku fadhiisan maayo wixii aad waxba u tari maayo taasaa laga rabaa sidai gabadhaas ay garatay waxaa kaloo ku jira walaalka ama saaxiibka ay ninkaad isku fiican tihiin xataa gurigiisa hadduu ka maqan yahay gabadhu way soo dhowayn kartaa ragga ayaga ah. ayadoo isku halaynaysa kalsoonida ninkeedu uu raggaani ku qabo idan nebi maxamed yaa soo dhoweeyey oo fadhiisiiyey abubakar iyo cumar xaaskii intaan la gaadhin ninka oo maqanba waxaa kaloo ku jira dumarku codkoodu inuusan cawra ahayn in fidna laga baqa mooye nabi maxamed ee gabadhu wada hadleen soo ma waa xaajoodeen abubakar iyo cumarna waa maqlahayeen sawtulmara hadduu cawro yahay abubakar iyo cumar baan loo fasaxa inay dhegaystaan hawsha inaad fahamta waa masala khilaafiya laakiin alraajic cindana wa cinda jumhuur ahlicilmi ana sawta almar'ati laysa bicawra waa madhab jumhuur ahlicilmi wey badelka qolyahan dambe xanaabilo isku dhibaan iyo xijaasiyiintu waa iska gooni marka fidno laga baqo masale kale laakiin asalku waa sidaa waxaa kaloo ku jira gabdhaha hadday shay wanaagsan sameeyaan in looga mahadnaqo oo lagu taageero inuu yidhi maanta marti axad iga marti wanaagsan ma jiro oo durba uu dhaqaaqay macnaheedu waxaa gabadhi warkay samaysay hawsha samaysan waa oga mahadnaqahayaa waana sii dhiiragelinaya waa innaga ka sheekaynay isku hallayn iyo walaalka hantidiisa inaad ku hanti hurto ood gurigiisi ku hoyato oo tagto ood waxaa ka qabsato adoo maqan inay bannaan tahay nabiguna samayn saxaabana samayn jireen salafka dhaqan bay u lahaayeen abifatx almuusili waa innaga hadda kor ka soo sheekaynay nimay saaxiib ahaayeen oo ilaahay dartii saaxiibbo u ahaayeen baa yaa waa gurigiisa soo maray isagoo maqan ninkaana socoto saydii baa ka go'day gurigiisiibuu ku soo hagaagay walaalkay awey wuu maqan yahay baa le xajku aaday wuu maqan yahay ama cumru ku maqan yahay safar kale gabadha addoontayda la hadlaysa wuxuu yidhi wax hanti ama u taallaa guriga waxaa jiri qandi ku jira meel heblo iyo xoogow dinaara ugu jiraa ii soo bixi buui way cabsataiska soo bixi anaa hawsha xallin doone waa soo bixiyey lacagtii buu tiriyey laba dinaar buu kala baxay inta kale intuu xidhi bur dhig markuu yimaado waxaad ku tidhaahdaa nin noocaas iyo noocaas oo sidaa u eg oo magacaa la yidhaahdo yaanna soo maray labada dinaarna asagaa qaatay wixii kalena waa ka tegay ninkii waawaa dambayin lacagta ugu tirsaday laba dinaar baa ma naawe waxay oday socdo imtixaana oon dhaqaajin weynay ee labadaa dinaar ku tagay tilmaan bay odaygaas ninka ku hantay hore guriga yimid bal tilmaan way tilmaantay wuu gartay marka inuu yahay ninkii waalaha ay ahaayeen wuxuu ku yidhi run sheegayso oo odaygaa maalinku ku soo mara aadan dhibin si fiicanna labada dinaar u siisay fa anta xuratun liwajhi illahi alkariim hadduu walaalkiiba ku hantahuray oo isku halleeyey anoo maqan gurigay ka adeegto uu ka baahi tirtay aduguna aad ku kaalmayso xor baa tae wejiga ilah baan ku xoreeyey buui addoontii markuu soo noqday buu soo maray oo ku soogaa isagoo jooga si fiican buu haddana u wanaajiyey sidaasay iskugu hantuuri jireen salafku iyo ahlukhayrku waa innaga ku marray bukhaari fii adab ilmufrad laba deris ah ayaa midna dabkaa ka dansan midna raashin baa u karaa baa dabka u saaran kanay marti u imaanaysaa soo wareegto yaa dheriga kuu karaya intay iska qaadatay martida u gadisan somaydan soo marin reer baa raashin baa u kari qadaa u bislaanaysa reer kale dabki baa ka dansan marti baa u timid islaantii iyo ninkii asima waxba ku weydiin inta ag soo wareegaan iyo qadadii kuu bislaatay kuu karkar lahayd ibay labada dhinac ku dhagahayaan way la wareegi digsi saxan bay ku shuban martiday siisan oo raashinkan ayaa qaatay annagaa qaadan oo maxaa marti noo timid khayr allah idan siiyo waa lagu ducayn afaarahayga maxaa galay mayagaan u shaqaystay mayagaa iska leh may tabcadaan ninkan horta waa nin dariskiisu xuya lama agdeganaan karo digsigu iska qaadanayaa baad bilaabi lahayn soo ma wuxuu waxaan soo gaadhay dad muslimiin oo salaf oo taabiciin saxaaba leh oo gurigunbaa u dhaxeeya mooyeene wax hanti ah iyo xoolo ah iyo raashin uma dhexayne walaala ilaahay bay ahaayeen baashu ma kallafahma sidaasay noqonaysa laakiin idinku waa isbaabi'inaysa idan nabigu wuxuu kuri sal slam waa laydin weydiinayaa naciimadan iyada ah waa inaga soo maray xadiidka abi casiib mawla rasuulillahi baa tana la mid ahaa dhowr qisao sidanoo kale way qabsatay nabiga su-aashan la weydiinayo xadiidkii abi dar kii abi umaama kii ibni cabaas abu hurayra iyo xadiidkii cumaan bn cafaan habeen waana soo maraynay su-aashu inay tahay suaaluhe su'aalu cardin weeyaan wa ticdaadu nacam waa la weydiin waa la xusuusin nicmada alla u gaaya laakiin loo xisaabi maayo baahidan ayadaa loo xisaabi maayo allaahumma in la weyddiiyo sida fiicanay u dhargeen ama u biyo cabbeen in layska weyddiiye mooye laakiin wixii baahi iyo naf lagu ceshado xisaab kuma jiro axaadiis badan baynu ku soo marray macnaha habeen hore aynu soo marray rawaahu muslim waxaa kaloo ku jira macaanida ku jirta ka mida in dhowr raashiin laysku dari karo haddii ilaahayba ku siiyo bariis xoogow hiliba qudaar alaab laysku yar qaban karo maxaa yeelay waa arkayseen timir rutab curdan busri iyo iyo hilib baa layskugu daray haddii ilahayba ku siiya cuntadakaa noocnooca ah inaysan culays lahayn laakiin shukri iyo mahad lagaaga baahan iyo xamdi lagaaga baahanya waxaa kaloo ku jira markay nicmadaa timaado in la isxusuusiiyo oon bahasha aysa caado noqon in la dul marin oo bal eega wxiina haysta iyo wixii ilaahay uuna siiyey waxaa kaloo ku jira hadday xaaladdu kugu xumaato inaad dhaqaaq karto naf orod bay kugu aamintaabaa la yidhihi aad calaf la raasada iyo balceeda marti gashay cid maanta baahida kaa tirta taasna ceeb aysan ahayn qowla hooyadan ay tidhi cafan gabadhi gabadha ay tidhi xaaskii abulhayam ay tidhi yastacdibu lana almaaa ay tidhi ay yatlubu almaaa alcadba biyo macaan buu noo raadshay wa huwa ayiba biyaha wanaagsan baana la yidhahdaa cadbiga wاlcidqu bikasri اlcayni waiskaani daali اlmucjama cidqiguna waa cayntaa loos dhabahayaa daalka dhibicdana waa la reebaya wahuwa alkibaasatu waa gacanka alkibaasa gacankaa la yidhahdaa gacan ama rucubta gacan soo ma garanaysaan reer koonfureed gacanka hadda mooska markaad halkaa ka goysana isagoo yaa la ila inagu tiirmayna arag gacan moos baad garanaysaan laakiin mooskaad aad u taqaanaane wa huwa alqusnu laantaana la yidhaahdaa kibaasaduna waa laanta midhaha leh wاlmudyatu bidami اlmiimi miinka lagodo wakasriha midyana waa la yidhaahdaaye hiy sikiinu waa bilaawaha ama toorida waa la yidhahdaa wاlxaluubu midi iyo bilaawana way yar kala duwan yihiin toori iyo midina waa kala duwan yihin laakiin adigu hadda hawlaha kale fahmi maysaane wuxuun wax lagu gowraco wey wlxaluubu daat labn waa neefka caanaha leh ee irmaan wsuaalu can hada naciim muhiim jiddan inuu baraarujiyena wey wsuaalu can hada naciim su'aasha la isweydiinayo martigalka la martigeliya abubakar iyo cumar iyo nabiyulahi maxamed aleh isalaat wasalaam su'aalu tacdiidi nicami nicmooyinkii ilahay in lagu tiriyo lagu xusiyo weeye laa su'aalu tawbiiqin wa tacdiid su'aal laisku canano dhagaha la yska raaci ama lagugu ciqaabi ma aha wallahu aclam whada alansaariyu ansaarigan la soo sheegayna alladii atowhu ay u tagan nabigii nabi maxamed huwa waxaa wey abulhayam ibnu tayihaan weeye alawsi axadu nuqabaa'i اlansaar ninkaa weeye kada jaءa mubayanan sidaasuu ku yimid asagoo la caddeeyey fii riwaayati tirmidi waayrihi fii riwayat tirmidi waayr ibnu maaja baa ka mida ibnu maaja tirmidi jaamiciisa iyo shamaa'ilkaba waan ku mara asagoo cad oo inuu ninkaas asagu yahay la caddeey ibnu maajana way ku jirtaa wallahu subxaanaه wa tacala aclam